bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا qala اlmuؤlif raximah اllah الdrs الثالث alqitaalu alإdn bh cadad الsaraaya cadad اlghazawaat alqasd min wadci اlaxjaari cala almaqaabir dersigan saddexaadi waxa uu ku saabsan yahay qodobada inoo muuqanaya waxa ugu horeeya inu ku arki doonaa waa alqitaal wاlidnu bihi dagaalkii iyo jihaadkii iyo fasixidda rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo fasaxay ee loo ogolaaday waxaa kaloo inuu arki doonaa cadadu saraaya ciidamadii rasuulku uu diray calayhi salaatu wasalaam ee koobkoobnaa isaguna aanu la socon ee gaadmada ahaa waxaa kaloo inuu arki doonaa cadadu lghazawaat duulaamadii iyo dagaalladii rasuulku uu la socday calayhi salaatu wasalaam iyo tiradoodu inta ay ahayd waxaa kaloo darsigani uu ku saabsan yahay alwadcu alqasdu min wadci alaxjaari cala almaqaabir qasadka iyo ujeeddada laga leeyahay in xabaalaha qofka marka la aaso in dhagax la dul saaro adina allahu lilmuslimiina ilaahay muslimiinta waxa uu u oggolaaday oo uu u fasaxay biqitaali acdaa'ihim cadowgooda inay la dagaalamaan bacda mucaaradatihim kadib markii ay ka hor yimaadeen lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wa iidaa'ihim lahu iyo markii rasuulka ay dhibeen ee dhibaato ula yimaadeen waitifaaqihim iyo kadib markii ay ku heshiiyeen calaa qatlihi rasuulka inay dilaan fabada'a alqitaalu dagaalkiibaa waxa uu ku bilaabmay fi sanati luulaa sanadii koowaad ee hijiriyada dhexdeeda bisariyatin ciidan sariye ah oo arsalaha arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku uu diray biriyaasati xamsata biriyaasati cammihi xamsa ciidankaasoo uu hogaaminayo amaba madax uu ka yahay rasuulka adeerkii oo xamse ah waxaana rasuulku uu diray lictiraadi ciirin inay jidka u galaan safar safarkaasoo liqurayshin quraysh u sugnaaday safarkaasoo raajicatin ka soo noqday ama ka soo laabtay min ashaami xaggaa iyo shaam uma dabeetana tataabacat isaraaya ciidamadaa rasuulku uu dirayay waa israacraaceen <clears throat> walghasawaatu iyo duulimaadyadii labaduba waqad balaqa waxa ay gaadheen cadadu saraayaahu ciidamadii rasuulku uu diray tiradoodu yacnii inta jeeree uu diray sabcan wa arbaciina sariyatan toddobiyo afartan ciidan oo gaadmo ah oo isagu aanu la soconaya rasuulku uu diray calayhi isalaatu wasalaam wa cadadu ghasawaatihi duullaamadii rasuulku uu hoggaaminayey tiradoodu waa sabcan wa cishriina ghaswatan toddobiyo labaatan duullaan wa tuwufiya waxaa la oofsaday fi sanati aluulaa sanadii koobaad ee hijiriyada dhexdeeda cuhmaanu bnu madcuunin saxaabigii la odhan jiray cuhmaan binu madcuun akhu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka walaalkii min alradaaci nuugmada ay ku walaaloobeen fa amara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu faray birashi qabrihi xabaashiisii in biyo lagu rusheeyo bacda dafnihi markii la aasay kadib uma dabeetana wadaca waxaa rasuulku uu dhigay xajaran dhagax calayhi ay cala alqabri qabriga dushiisa wa qaala waxaana rasuulku uu yidhi atacallamu biha dhagaxaa waxaan ku garanayaa oo aan ku calaamadsanayaa qabra akhii walaalkay qabrigiisa wa adfinu ilayhi waxaanan ku aasi doonaa eriyadan man maata ciddii dhimata min ahlii ee ehelkayga ka mid ah Ah, darsigan waxa weeye ah, saddexaad waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramayaa dagaalkii oo rasuulka loo fasaxay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo uu ku saabsan yahay ciidamadii rasuulku uu diray ee kala duwanaa tiradooda iyo inta jeeree ciidamada uu diray iyo inta jeere isagu uu raacay ee duulaanka waxa weeye hogaaminayay waxaynu ognahay oo aynu la soconnaa intii hore laga bilaabo ah, waxaan leeyahy laga soo bilaabo maalintii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam loo waxyooday ilaa laga soo gaadhayo sannadii koowaad ee hijiriyada rasuulka looma ogoleyn wax dagaala inuu qaado intii magaalada maka uu joogay dacwadda uu waday marna siri bay ahayd oo si hoose ayay ku socotoo sirriyay ahayd marna jahriyay ahayd oo inuu kor u qaado ayaa la faray laakiin marnaba lama amrin inuu dagaalamo intii magaalada maka uu joogay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bal waxaa la farayuun inuu dacwaddana xoojiyo una sabro u u dulqaato dhibaatada kaga imanaysa nimanka gaalada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka qur-aanka ku tilmaamay fasdac bima tu'maru wa acrid can ilmushrikiin nebi moxamedow wixii lagu faray kor u qaad dadkana maqashiyo oo gaadhsii gaaladana ka jeeto mar kale ilaahay waxa uu tilmaamay facfuu wasfaxuu xataa yaatiya allaahu biamrih iska cafiyoo iska dhaaf oo ka jeetada dhibaatada xagga gaalada kaga imanaysa ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkiisa uu keenayo dee dagaalka iyo jihaadka laydin ogolaanayo xaaladdu markaa markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina uu u soo hijrooday xaaladdu waa isbeddeshayoo mujtamac iyo dowlad baa rasuulku u yagleelay oo ugu yaraan noqota waxa weeye mid awood leh awooddeedu haba koobnaatee oo xaaladaha qaarkood dee waxa weeye ay suurtagalba tahay cadowgeeda inay iska dhicin karto markii markaa waaqicaasi uu rumoobay muslimiintiina ay awood yeesheen baa ilaahay waxa uu u oggolaado oo u fasaxay jihaadka maraaxil kala duwan baana jihaadka laftiisa uu soo marayo mar waa markaa aynu sheegnay oo dee xaaladdu ay ahayd sabir iyo dulqaad in lagu wado aan la dagaalamin xikmadduna mabay keensanayn xilliga in rasuulku uu dagaalamo intii uu maka joogay iyo magaalada madiine markii uu usoo hijrooday ilaa la ogolaanayay inuu dagaalami karo intii ka horraysay xikmaduba may keenin inuu dagaalamo waaya markii markaa awooddoodii ay soo yaro kacday baa ilaahay waxa uu u oggolaaday ciddii weerar iyo dagaal ku soo qaaday inay iska dhiciyaan oo aanay u joojinin udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waa fasax iyo ogolaanshiyo loo siinayo inay isdifaaci karaan weerar ciddii weerar ku soo qaada ama ku soo maqan inay iska qabtaan markii dambena xaaladu dee waa sii adkaatay oo awooddii muslimiintu korba bay usii kacdayo jihaadkii markii dambe wuxuu isu bedelay jihaadu alab in iyaga laftoodu gaalada ay ka daba tagaanoo halka ay joogaanba ay ku doontaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida aynu darsigii hore ku soo marnay markii magaalada madiine uu tegey nimankii yuhuudda ahaa iyo munaafiqiintuba kacdoon bay bilaabeen marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii heshiiska la galay yuhuudda ah, sidoo kale waxa weeye munaafiqiintiina dee sidoodii baa loo daayo iyagu shaarkaa guud ee muslimiintay xidhnaayeen oo dee dad muslimiina bay dadku u haysteen taasun baana loo daayey haddaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu ogolaaday inuu dagaalami karo waxaa arrintaasi ay ku bilaabantay ciidamo rasuulku uu diray calayhi salaatu wasalaam waxaana kala duwan asariya iyo alghaswa oo asariya waxaa culimmada siiradu ay ku sheegeen ama ku tilmaamaan inay tahay ciidamadii rasuulku uu diray ee isagu aanu la soconin ghaswana waxaa la yidhaahdaa ciidanka isaguba uu raacay ee uu ka midka ahaa haddaba ciidamadii uu diray iyo inta jeera uu diray marka la eego waxa ay noqonaysaa waxa weeye tiradooda marka la eego toddobiyo afartan duulaanadii isaguba uu wehelinaya e uu raacayna labaatan iyo toddoba ayaa mualifku inoogu sheegay ciidankii ugu horreeye rasuulku uu diro calayhi salaatu wasalaam waxaa hogaaminayey xamsatu binu cabdilmualib ujeeddo iyo sabab baanuu rasuulku u dirayo safar ay qurayshi lahayd oo shaam ka soo noqonayay oo had ya jeer dee markaa shaam laga socdo ee maka lagu socdo ee shaam laga yimaado madiine iyo eriyadeedaasaa la soo mari jiray oo shaam iyo maka ee dee madiina dhaxaysa madiine iyo eeriyadeed iyo jihadeeda ayaa u dhaxaysa oo lasii maraa marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu diray ciidankaa gaadmada ah oo lagu sheegay tiradooda ilaa soddomeeye nin oo muhaajiriintii ah wax ansaarahay kumay jirin waxaa calankeeda siday oo hogaaminta ciidanka marka laga reebo dee calanka u siday saxaabigii la odhan jiray abuumarha abuu mirthad alghanawi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam raayada iyo calanka ciidanka uu dhiibay hogaamintana xamza binu cabdilmualib ayaa hogaaminayay halkii markaa qorshuhu ahaa inay u dhabo galaan oo ay u galaan ciidankaasi safarkaa soo socda baa ay tegeen waaba la ishaleelay oo safarkan waxaa hogaaminaya abujahl bagaash badan buu sidaayo waa bagaashkii qorayshi ay lahayd markii la iska hor yimi nimankii safarka watay laftoodu dagaal bay ku tala galeen saxaabaduna dagaal bay ku tala galeen laftoodu in e waxa weeye dee la kala calaf qaado waxaa markaa ku guntaday oo soo dhex galay nin la odhan jiray majdi binu camar aljuhani majdi binu camar aljuhani oo labada dhinacba isagu la ahaa xilfiyo ood wadaag oo labada qoloba heshiis kula jiray muslimiinta iyo waxa weeye gaalada oo quraysha ayaa soo kala dhex galayoo sidaasuu markaa ku kala badbaadiyey oo wax dagaal ahi halkaa kamuu dhicin waxaa kaloo darsigu uu tilmaamay sannadaa koowaad ee hijiriyada waxaa dhintay cuhmaan bnu madcuun radia allaahu canhu oo rasuulka ay walaalo ahaayeen waxaanay ku walaaloobeen waa alradaac jaqsiinta naas bay wada jaqeen ama wada nuugeen ah, markii markaa saxaabigaasi la aasayey markii la aasay baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray qabriga in la rusheeyo kadibna dhagax buu saaray haddaba rushayntaa rasuulku uu qabriga cuhmaan binu madcuun rusheeyey ama uu farayba in la rusheeyo xadiidka tilmaamaya waa daciif oo ma ansixin laakiin waxaa sugan oo soo aroortay qubuur kale ama xabaalo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu faray in la rusheeyo rushaynta ujeeddada laga leeyay markaa waa maxay laba arrimood baa kala duwan in la kala ogaado laba arrimood bay tahay in la kala ogaado oo rushayntan macnaheedu waxa uu ahaa markaa sida saxdaa loo eego in maadaama oo ciiddii laga soo qoday ay dee waxa weeye aanay ishaysanin in si fiican loo rusheeyo ciiddu ay isqabsato si aanay u kala daadanin horta ujeedada iyo maqsadku waa inta oo waxaa sugan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam inankiisii ibraahim qabrigiisa inuu rusheeyey way soo aroortay marka maqsadku waa in qabriga xabaashii yani ciiddii laga soo qoday lagu celiyey lagu aasay inay isqabsato aanay kala daadan unbaa loo jeeda dadyaga qaarkood baa khalad fahmay oo u haysta meydkii oo xabaasha laga qaboojinayo oo laga yaro waxa weeye rushaynayo markaa taasi sax ma aha iyadu ictiqaad ahaanna saxu ma aha rasuulku calayhi salaatu wasalaam sababtau arrintaa u sameynay taamay ahayn sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhagax buu saaray qabrigaa dushiisa waxaanu yidhi waxaan ku aqoonsanayaa qabriga walaalkay qaraabadayda cidda dhimatana halkanaan ku aasi doonaa marka waxaa laga qaadanayaa arrintaa taasi iyadu waa sugan tahay in waxa weeye qabrigii si loo garto dhagax oo kale la saari karo calaamadaa dhagaxee la saarayaana laba faa'iiday u leeday faa'iidada koowaad waxa weeye dee marka la soo mara in loo duceeyo marka uu qofku booqdo inuu u duceeyo waayo haddii xabaashii aan wax dhagaxaba la saarin waxaa laga yaabaa ciidduna inay kala yaacdo oo mar dhow deetana dhulkaa caadiga kale ay iska noqoto aanba la dareemin halkani xabaar inay ahayd faa'iidada labaad ee ugu jirtaa waxa weeye qabriga in dhagax la saaro waa lagaga baydhaya oo in lagu joogsado in lagu fadhiisto in laba dhisto in la dul maro ayaa waxa weeye dee ay taasi ka badbaadinaysaa qabrigii marka la eego marka waa arrin la samayn karo sidoo kale de waxaa laga yaabaa in xataa biyaha iyo bahalkaba dhagaxu uu ka ilaaliyo marka si fiican xabaashii dhagaxa loo saaro waxaa kaloo laga qaadanaya hadalkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofku inuu booqan karo qof ay qaraabo yihiin xabaashiisa haddaanu u safrayn de haddaanu safar u gelaynin oo haddii safar ay noqoto xabaal safar loo geli karo si loo booqdo ma jirto xataa qabriga nebiga calayh isalaatu wasalaamna ku dar inuu qofku idhaahdo waxaan u safrayaa inaan qabrigii rasuulka booqdo calayhi isalaatu wasalaam sax maa laakiin marka uu qofku tago masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ila isaga waa loo safri karaayo laa tushadu rixaalu ila ila alaai masaajida saddexdaa masaajidee kii rasuulka ka mid alayh salaatu wasalaam masaajidka marka uu qofku tago ama uu booqdo ama u safro qabrigii rasuulkana waa booqan karaa iyadoo tabaca oo dee waxa weeye booqashada masaajidka tabacu oo raacaysa laakiin si gaar ah inuu qofku safar u galo inuu qabriguum soo booqdo taasaan sax ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waxaa kalou leeyahy si aan ciddii ehelkayga ka mid ee dhimatana ugu aasa halka waxaa kaloo halkaa laga garanayaa in dee dad isku ehela meel lagu wada aasi karo wax dhiba hinaanay ku jirin waay adina allaahu alla wuxuu u ogolaaday lilmuslimiina muslimiintii biqitaali acdaa'ihim cadowgoodii inay la dagaalamaan bacda mucaaradatihim lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam kadib markii cadowgaasi rasuulka ay ka hor yimaadeen calayhi salaatu wasalaam wa iidaa'ihim lahu iyo kadib markii rasuulka ay dhibeen waitifaaqihim iyo markii ay ku heshiiyeen calaa qatlihi inay dilaanba fa badaa alqitaalu dagaalkiibaa bilaabmay fi sanati aluulaa sanadii koowaad ee hijiriyada dhexdeeda bisariyatin buu ku bilaabmay ciidan gaadmo ah oo arsalaha rasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulku uu diray biriyaasati cammihi xamza iyadoo ciidankaa hoggaan looga dhigay adeerkii oo xamse ah waxaana ciidankaa rasuulku uu diray lictiraadi ciirin si ay jidka ugu galaan safar safarkaasoo liqurayshin quraysh u sugnaaday oo raajicatin ka soo noqday min ashaami xaggaa iyo shaam uma dabeetana tataabacat isaraaya ciidamadii gaadmada ahaa ee rasuulku uu diraayey way iska daba yimaadeenoo way israacraaceenoo marba ciidan iyo guruub baa la dirayey walghasawaatu soo kale duulimaadyadii dagaaladii uu ku jirayna ee uu gelayay rasuulka ama uu raacayna waa iyaguna raaceeno waxa weye way bilaabmeen waqad balaqa waxa uu gaadhayaa cadadu saraayaahu ciidamada rasuulku uu dirayay gaadmada ah ee kala duwanaa tiradoodu waxay gaadhaysaa sabcan wa arbaciina sariyatan afartan iyo toddoba ciidan oo gaadma wa cadadu ghasawaatihi duulaanadii rasuulkuba uu ku jiray jirayee uu helinayay ciidanka tiradoodu waxa ay gaadhaysaa sabcan wa cishriina ghaswatan toddobiyo labaatan duulaan wa tuwafiya waxaa loo ofsaday fi sanati alulaa sanadii koowaad ee hijriyada dhexdeeda cuhmaanu bnu madcuunin saxaabigii la odhan jiray akhu rasuuli sala allahu calayhi wasalam min alradaac waa rasuulka walaalkii oo ay ku walaaloobeen fa amara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu faray birashi qabrihi qabrigiisa in biyo lagu rusheeyo bacda dafnihi markii la aasay kadib uma dabeetana wadaca rasuulku waxa uu dhigay xajaran dhagax calayhi ay cala alqabri qabriga dushiisa wa qaala waxaana rasuulku uu yidhi atacallamu waxaan ku garanayaa biha dhagaxa iyo calaamada qabra akhii walaalki qabrigiisa marka in qabrigii la calaamadiyo dhagax la saaro dhib ma laha laakiin calaamadaha kale hadda la sameeyaan saxahay ama ha noqoto rinji lagu daadiyo ama ha noqoto qoraal lagu sameeyo waxa weeye iyadu sax ma aha waxaana laga yaabaa inay dee arrin kale oo aan sax ahaynba keento marka dambe muctaqad faasidi ka dhasho wa adfiru ilayhi waxaan ku aasi doonaa buu rasuulku yihi man maata ciddii dhibato min ahlihi halkayga ka mid a ah. as'ila mataa adina allahu lilmuslimiina goorma ilaahay muslimiinta uu u fasaxay oo uu oggolaaday biqitaali acdaa'ihim cadowgooda inay la dagaalamaan oo ay iska dhiciyaan bimaada bada alqitaalu dagaalkaasi muxuu ku bilaabmay kam cadadu saraayaahu sala allahu calayh wasalam imise ayay ahaayeen tirada ciidamada rasuulku uu diray wa kam cadadu ghasawaatihi duulaanada isaguba u raacay oo uu ku jirayna tiradoodu imise ayay ahayd mataa tuwufiya goormo ayaa la oofsaday akhu rasuuli min aradaac rasuulka walaalkiisii naaska ay ku walaaloobeen oo ah cuhmaan binu madcuun wa bimaada amara rasuulku maxaa uu amray bacda dafnihi markii la aasay kadib in maxay qabrigiisa lagu sameeyo ayuu faray khulaasatu sanati luulaa idinkaa soo akhriyi doona insha allahu way kooban tahay wax cusubina kuma jiraan inta soo dhigano adars raabic darsiga afraad asanatu athaaniyatu min alhijra waxa uu ku saabsan yahay sanadii labaad ee hijriyada halkaa waxaynu kaga soo baxnay alsanatu اluulaa min alhijrati wa axdaaثuha sanadii koobaad ee hijriyada iyo dhacdooyinkii dhacay baynu halkaa ku aragnay darsigan afraadi marka waxa uu ku saabsan yahay alsanatu athaaniyatu min alhijra sanadii labaad ee hijriyada waxaanaynu arki doonnaa ghasawaatuha dagaaladii iyo duulaanadii dhacay sanadii labaad waxaa kalooaynu si gaara ah u dul istaagi doonnaa ghaswatu qaynuqaac dagaalkii iyo duulaankii lagu qaaday nimankii yuhuudda ahaa ee la odhan jiray banuu qaynuqaac fi sanati اlula min alhijra muxuu idin qoray aaniya soo maha waay alula buu qoraya kan waaba ku jira fi sanati athaaniyati min alhijra sanadii labaad ee hijriyada dhexdeeda xadaat waxaa dhacday ghaswatu waddaana dagaalkii la magac baxay ghaswatu duulaankii la magac baxay wa buwaatin iyo ghaswatu buwaat waalcushayrati iyo ghaswat alcushayra wa badrin iluulaa iyo bedertii hore wa qarqarati alkudri iyo duulaankii la magac baxay qarqaratu lkudr walam yaqac ma dhicin filjamiici dhammaan duulaamada xarbun wax dagaal ahi wa fiihaa isla sannadaa labaad ee dhexdeeda xadatat waxaa dhacday ghaswatu dagaalkii la magac baxay ghaswatu badrin alkubraa wa qaynuqaac waxaa kaloo dhacday ghaswatu qaynuqaac wasawiiqi iyo ghaswatu asawiiq haddaba wa qaynuqaacun qaynuqaacan la sheegayaa qowmun waa qolo min yahuudilmadiinati ka mida yuhuuddii magaalada madiine deganayd kuwaasoo adharuu muujiyey alcadaawata colaad iyo cunfi lilmuslimiina muslimiinta u muujiyey wakhaanuu oo khiyaamay oo ka baxay maa caahadu rasuula sala allahu calayhi wasalam wixii rasuulka ay kula heshiiyeen calayhi korkiisa faxaasarahum rasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu go-doomiyey nimanka khamsa cashrata leylatan shan iyo toban habeen ilaa an acjazahum ilaa waxa weeye uu jilciyey oo tabardarra ay ku dhacday oo laga adkaaday wa adkhala oo uu geliyey fii quluubihim quluubtooda alrucba argagax naxdin faalabuu minhu rasuulka waxay ka codsadeen intaa kadib an yatrukahu inuu iska daayo wa ya'khuda uu qaato amwaalahum maalkoodo iyagana aan lalayna la badbaadiyo faqabila rasuulku arrintaa waa ka aqbalay wa taradahum waxaanuu ka eriyey oo uu ka masaafuriyey min almadiinati magaalada madiina maca nisaa'ihim iyaga iyo dumarkoodiiba wa akhada almuslimuuna muslimiintu waxay la wareegeen amwaalahum nimankaa yuhuuddaa xoolahoodii wa xusuunahum iyo dhufaysyadoodii walam tamdi kamay soo wareegin sanatun sanad xataa maatuu ilaa ay dhinteen kulluhum dhammaantood ilaa ay dhinteen darsigan afraad waxa uu ku saabsan yahay sanadii labaad ee hijriyada iyo waxyaabihii dhacay sannadaa labaad ee hijriyada dhacdooyin kala duwan baa dhacay oo u badan duulaanno iyo dagaallo waayo sanadii koobaad dhexdeeda baaba duulaanada iyo dagaalada qaarkood ay waxa weeye bilaabmeen <coughs> rasuulku calayhi salaatu wasalaam bilaabay sanadii labaadna waa sii xoogeysteen sanadii labaadna waa sii xoogaysteen duullaamadan iyo dagaaladanna laba ujeedduu rasuulku ka lahaa calayhi salaatu wasalaam ujeeddada koowaad waxay ahayd in dacwaddii iyo diinfidintii sii wado oo magaalada madiine khaarijkeeda iyo meelaha ka baxsanba waxa weeye la gaadhsiiyo waxaa kaloo ujeeddooyinka ka mid ahaa in xataa dadkan degan magaalada madiine meelaha aan ka durugsanayn markay arkaan cududda iyo waxa weeye awoodda muslimiinta inay qaarkood dee ogolaadaan heshiis in la galo oo xataa ayaanay islaamnimo qaadaninbe e heshiis lagu wada noolaado inta dee waxa weeye la gaadhayo muslimiintu inay awooddoodu dhammaystiranto waxaa kaloo ujeeddooyinkaa ka mid ahaa in muslimiintu ay helaan hanti iyo xoolaha nimankaa gaaladu ay haystaan ee dagaalka la gelayo in lagala wareego oo halkaa markaa hanti iyo maal iyo dhaqaale ka soo galo oo dee haniimo ay ka helaan sannadaa labaad ee hijiriyada dhacdooyinkii iyo dagaaladii dhacay waxaa ka mid a ghaswatu waddaan ghaswat labwaana waa la yidhaahdaa labada magacba iyadaa leh waddaan aw abwa duulaanka iyo dagaalkaasi waxa uu ka dhacay meel u dhaxaysa maka iyo madiine dhexdooda oo waxa weeye ka mida deegaanada maka iyo madiine udhexeeya ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu weerarka ku qaaday sababtuna waxay ahayd ama ujeeddadu ay ahayd safar qurayshi ay lahayd oo eriyadaa marayey baa rasuulku uu damcay marka in dhexda loo galo si waxay ahayaanba looga qaado daad isweydiiso oo talow dee miyaa la iska daayana nimankan dee iska dayn iyo heshiistoona kamu dhexay oo iyagaaba dee waxa weeye deegaankoodii iyo magaaladii maka ka soo saaray rasuulka iyo saxaabada iyo muhaajiriinta sidaa awgeed niman heshiis dhex yaallo oo la isla wa loo fudaydinaya ama ugu yaraan la odhanayo bal ha iska daayo may ahayn manay mudnayn manay mudnayn waaya duulaamada dhacay waxaa ka mid a e, waxa weeye buwaad yani ghaswatu buwaad ghaswatu buwaad iyana waxa weeye dagaalkaasi waxa uu ka dhacay meel magaalada madiine ka xigta waqooyi galbeed dhinaca badda ama xeebta waalcushayra waxaa kaloo duulaamada ka mid ahaa ghaswat lcushayra oo iyada lafteed waxa weeye ka dhacday doox ku dhow meesha loo yaqaano yambuc dhammaantoodna duulaamadaa hore hadday buwaad tahay hadday wadaan tahay hadday cushayro tahay mid waloo ka mida ujeeddadu waxay ahayd safaradii gaaladu ay lahaayeen baa dhexda loo gelayay ee shaam ka soo socday ama ka imanayay ee nimankii quraysheed ay lahaayeen waxaa kaloo dhacday badrin iluulaa waa ghaswatu badrin iluulaa waa badertii hore magac kalena way leedahayo ghaswatu safwaanna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo dhacay ghaswatu qarqarati lkudri duulaanka meesha loo yaqaano qarqarat lkudri ka dhacay waa meel aan magaalada madiine ka fogeyn oo aan ka durugsanayn walam yaqac fi ljamiici xarbun dhammaan duulaamadaa lasoo sheegay wax dagaal ah oo rasmi oo ka dhacay muu jirin wa fiihaa isla sanadan waa sanadii labaadee hijriyadii xadaat gaswatu baderin ilkubraa wa qaynuqaac wasawiiq saddexdaa duulaan ama dagaalla isla sanadaasay dhaceen labaada hijriyada aswatu badrin insha allah waynu arki doonaa oo darsiga soo socda ku arki doonaa shanaade aswatu asawiiq iyadana waxa weeye waynu arki insha allahu laakiin waxaa halkan ku bilaabaya ama ku tilmaamaya ghaswatu banu qaynuqaac nimankaa dagaalka lagu qaaday iyo sababtii keentay banu qaynuqaac waxay ka mid yihiin yuhuuddii magaalada madiine deganayd oo sida hore aynu usoo tilmaanay saddex reer oo yuhuudda ka tirsan baa magaalada madiina dadkii deganaa ka mid ahaa waa banu qaynuqaac oo aynu arkayno iyo banu qurayda iyo banu nadiir saddexdaa qolo ayay ahaayeen haddaba nimankan waxaa lagu salliday yuhuudda sideedaba waa qoom habaar qabe waxaa loo yaqaano ballanka bax iyo ballanburinta heshiis waloo la galo way ka baxaan taana macruuf bay ku yihiinoo iyagaa calanka u sida ballanka baxa iyo ballanburinta iyo khiyaamada markii rasuulka ay yuhuuddu dee heshiiska la galeen magaaladii maka iyo madiina in lagu wada noolaado aan la isdhibaataynin la wada joogo aan la ysfaragashan baa markiiba waxyaabaha qaarkood bay khilaafeen oo in ammaan la isa siiyaa dee ka mid ahaa qodobada tiibay bay marka oo sababta waxa weeye waxaa culimmada siiradu ku tilmaamaan gabadh ka mida dumarkii muslimaadka ahaa ee <clears throat> reer madiina ansaartii ayaa waxay adeegu doonatay suuqii iyagu ay lahaayeen waa yuhuudde ee nimankani lahaayeen ee ay ka adeegan jireen markii dabeeta halkaa ay tagtaybaa gabadhii muslimadda ahayd ee xijaabnayd baa qashqashaadiyo ay ku bilaabeen waxa weeye inay dhibaato u geystaan taasoo calaamadu ah inay ballantii ka baxeen ille waxaa idin ammaan la isa siiyo ammaanka la isugu dadaalo tii markaa way ka baxeenoo de waxay ka dhigan tahay sideedaba haddii heshiis la galo oo la yidhaah shaygaasaynu heshiis ku nahay ee yaan la jebinin jebinta heshiisku waa iclaanu xarbin waxay ka dhigan tahay inuu qofkaasi dagaal u diyaargaroobeyde marka eh, cadaawadda iyo colaadda ay muujiyeen iyo ballanta ay ka baxeen baa waxay keentay rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaan iyo dagaal inuu ku qaado nimankii markaa shan iyo toban habeen baa la go'doomiyey oo wax gala iyo wax ka baxaba eriyadoodii xaafaddii ay deganaayeen loo diiday markii dabeeta ay jilceen ee ay arkeen inaanay u adkaysan karaynin go'doonka noocan ah baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ka codsadeen iyagana in la iska daayo o aan la dhibaataynin oo magaalada daa ay iskaga baxaan maalkooda iyo hantidoodana lala wareego taasaa waxa weeye iyagoo isfuranaya o isbadbaadinaya ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka codsadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa ka aqbalay go'doonkiina waa laga dulqaaday magaalada madiinana waa laga masaafuriyey xaggaa iyo shaam ayaa la isu dhaafiyey xoolahoodii iyo hantidoodii iyo dhufaysyadoodii wixii oo dhanna muslimiintaa la wareegay waxaana la tilmaamaa sida kitaabku uu inoo sheegay in markii ay hijroodeen ee ay tegeen shaam ee dee laga saaray magaaladii ah, waxa weeye ay la qabsan waayeen deegaankii ay u qaxeen xanuunnaa ku dilaacay noloshii baa ku adkaatay wax alla wixii qaxay dhammaantood iyadoo sanadba aan u dhammaanin bay dhammaantood wada le'deen cidiba kamay hadhinba waaya ghaswatu sawiiqoo iyana uu inoo tilmaamay sheekhu inay dhacday sanadda labaad ee hijriyada duulaankaas isaga laftiisu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku qaaday nimankii gaalada ahaa ee isa soo urursaday qaarkood nimankaasi xoogaa waxay doonayeen magaalada inay duulaan ku soo qaadaan dabeetana markii ay waxa weeye maqleen inuu rasuulku soo baxay calayhi salaatu wasalaam oo xaggooda uu kusoo wajahayn bay yaaceen waxaanay wateen assawiiq boorash amaba baso ayay wateen waa dee qamadiga ama heedda inta la shiido dabeetana laga sameeyo yani safarka kale loo qaadan karo oo cunto laga dhigan karo marka sawiiqaasay wateeno markii ay arkeen in lagu daba jiro oo la eryanayo baa boorashkiibay daadiyeen ama sawiiqii basadii ay siteen iyagoo isfudaydinaya oo nin waliba isleeyi bal horta waxaad hayso iska tuursi oo isfudaydi si aad isu badbaadiso waaya fi sanati aaniyati min alhijra sanadii labaad ee hijriyada dhexdeeda xadaat waxaa dhacday ghaswatu wadaana ghaswadii iyo duulaankii la magac baxay ghaswatu waddaan wa buwaatin iyo ghaswatu buwaat waalcushayrati iyo ghaswatu alcushayra wa badrin ilkubraa wa badrin iluulaa iyo ghaswatu badrin iluulaa wa qarqarat ilkudri waxaa kaloo dhacday sannadaa duulaankii la magac baxay ghaswatu qarqarati alkudr walam yaqac ma dhicin fi eh, ljamiici dhammaan duulaannadaa la soo xarbun wax dagaal ahay wa fiihaa isla sanada labaadee hijriyada weeyaane xadaat waxaa dhacday ghaswatu badrin ilkubraa wa qaynuqaac wasawiiq wa qaynuqaacun ree qaynuqaac qowmun waa qolo min yahuudi lmadiinati yuhuuddii magaalada madiina deganayd ka mid a adharuu kuwaasoo muujistay amaba muujiyey alcadaawata colaad iyo cadaawadu muujiyey lilmuslimiina muslimiintii oo wakhaanuu khiyaameeyey oo khilaafay ma caahadu rasuula wixii rasuulka ay kula heshiiyeen sal allahu aleyh wasalam calayhi yani heshiiskii ay la galeen faxaasarahum rasuulu sal allahu aleyh wasalam nimankaa rasuulku waxa uu go'doomiyey khamsa cashrata leylatan shan iyo toban habeen ilaa an acjazahum ilaa uu jilciyey oo tabardarradoodii awood la'aantooda uu tusay wa adkhala fii quluubihim oo quluubtoodana uu geliyey alrucba argagax iyo naxdin oo ay baqdeen faalabuu waxay ka codsadeen minhu rasuulka an yatrukahu inuu iska daayo oo wayaakhuda uu qaato la wareego amwaalahum xoolahooda faqabila arrintaa rasuulku waa ka aqbalay wa taradahum waxaanuu ka eriyey oo uu ka musaafuriyey min almadiinati magaalada madiina maca nisaa'ihim iyadoo dumarkoodiina ay weheliyaan wa akhada almuslimuuna muslimiintu waxay la wareegeen amwaalahum wa xusuunahum nimankaasi xoolihii iyo dhufaysyadii ay ka tegeen muslimiintaa la wareegin walam tamdi sanatun hal sano kamay soo wareegin xataa maatuu ilaa oo ay dhinteen kulluhum dhammaantood oo halkii ay u qaxeen baa kaga dilaaceen oo lagu salliday markaasaa dhammaantood markaa ay wada le'deen iyadoo sanadba aan u dhammaanin as'ila ma alghazawaat alatii xadadat fi sanati aaniya maxay yihiin duulaamadii dhacay sanadii labaad ee hijriyada man banuu qaynuqaac banuu qaynuqaac wa ayo maxay ahaayeen maada camila macahum rasuulu sala allahu calayh wasalam nimankaa rasuulku muxuu ka yeelay maada talabuu minhu maxay ka codsadeen rasuulka calayhi afdal الsalaati waatamu الtasliim wailى huna naktafi wslى اllahuma clى nabiyina muxamadi wclى alihi wصaxbihi wslama tasliima kaiira